وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه ومن والاه أما بعد cashirkan cashirkii boqol labaatan iyo sideedu wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaji muslim waxaynu ku jirnay baabulicaan waxaynu maraynay raqda arbaca farda arbaca waxaa weeye an yaciba alxaakimu garsoorihii waa inuu waaniyo azawja ninkan leexantama waa inuu waaniyo bimithli qowli rasuul rasuulka hadalkiisii iyo wax ana uu ku waaniyo sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye wuu nabiga yihi ayumaa rajulin ninkii jixada waladahu ilma uu dhalay diida wa huwa isagoo yanduru dhowraya ilayhi ilmihii uu dhalay waa dhowraya haddana wuu dafiro waa u diiday ixtajaba allaahu ilaah baa xijaabta minhu ninka saas yeelay ilaah baa ka xijaabta oo wuxuu ku darmaya dadka la yidhi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun dadka qiyaame eebba aan arkaynin ee laga ijaabanayuu ku darmay wafadacahu eebba waanu cebeeyaa calaa ru'uusi alawaliin dadkii horreeyey iyo walaakhiriin dadkii dambeeyey kulankooda korkoodaa lagu ceebeeyaa qowlkan uu xusuusinaa xakiimka oo uu leeyahay naagtaan haddaad ku been sheegaysa ilmahan caloosha ku jira ama dhashayna aada dhashay asaad cadaadin darteed jaan u yeelaysa ogaa waciidkaanaa soo arooray saasuu xaakimkii ku waaninaa ninka markuu ninka waaniyaana waayaxya xaakimka waa inuu waaniyo asawjata naagta biqowli rasuul rasuulka hadalkiisii buu ku waaninayaa sala allahu calayhi wasalama wuu rasuulka yihi ayumaa imraati naagtii dakhalad gelisay calaa qowmin dad korkood madaxdaan laysa minhum kamid ahay islaam yahay ilmaa cidda haduusan ka dhalayn oo dhaxanka odaga ku qabo uusan ahayn eed meelaha aad ka soo qalqaashatay haddana cadowgii aada ku dartay reer aan dhanin falaysad min allahi ka ilaahay xaggiis waxay ka tahay lama arko walan yudkilaha ilaahna amuu geliyaa lama le aljannata janno amuu geliyaa lama le labadaa waciidiyo wax lamida ayuu labadan qof ku waaninayaa si ay beenta uga dhowrsadaan runtana ugu dadaalaan aya cida alxaakimu kasooraha waa inuu waaniyo asawja ninka bimidli qowli rasuul rasuulka hadalkiisii iyo wax lamida uu ku waaniyo sala allahu calayhi wasalama ayumaa rajulin min alla ninkii naxada waladahu ilmo uu dhalay diida wahuwa isagoo yanduru fiirina ilayhi ila alwalad ilmihii fiirina ixtajaba allaahu eebbaweynaha xijaabta minhu xaggiisa wafadacahu eebbaa ceebeeya calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriin dadkii dambiya dadkii hore kulankooda korkoodaa lagu ceebeeyaa waayo cido waa inuu waaniyo caganka casawjata naagtana biqowli rasuul rasuulka hadalkiisiyuu ku waanina sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allah ku badiya ayumaa imra-atin naagtii dakhalad gelisay calaa qowmin dad korkood man ilmo u gelisay ilmahaasoo laysa aanan ahayn minhum qoomkay u gelisay falaysad naagtaa ma aha min allaahi eebbaweyne xaggii fi shay-in waxba kama aha walan yudkilahaa eebba mana gelin doono aljannata janno ma gelin doono shan anyufariqa xaakimkii waa inuu kala geeyo baynahumaa labada leexantantay dhexdooda baa la kala geynayaa oo falaa yajtamicaan kulmi maayaan bacdu kala geyntaa ka gadaan kulmi maayaan daliilkiina liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyey uu yihi almutalaacina labadii inkaartantay idaa tafaraqa hadday mar kala tagaan laa yajtimacaani ma kulmaan abadan weligood iyo allaho dib dambe u kulmi maayaan lix nicaankii marka uu dhammaado yantafi lwaladi ilmihii waa ka haraya oo ninkii waalidka ahaa waa ka haraya lillicaani bisababi llicaan inkaartamiddaan la inkaartamay sababteed baa ilmihii uga go-ayaa odagi min asawji nin xaggiibaa ilmihii ka anfoomaya ninkii almulaaciin inkaartamay oo falaa yatawaarataan isagiiyo ilmahaas isdhexli maayaan oo odagana dhexli maayo ilmahana aabbaha dhexli maayo walaa yunfiqu odagii liicaantamay masruufi maayo calayhi cala alwalad ilmihii la licaanay habartiisa la masruufi maayo hayraha yeeshe annahu odagii yucaamal yucaamil waa la dhaqmayaa ixtiyaatan si dadaala mucaamalata alibni ilmo uu dhalay sidiisoo kale ayuu ula dhaqmayaa falaa yadfacu ilayhi zakaa zaka siin maayo ilaa asal iyo farac lama siiyo wa farciisii wayadbutu waxaa sugnaanaya almaxramiya maxramnimaa sugnaani baynahu canugii iyo wa bayna awlaadihi odaga ilmihiisii kalena maxram bay isu ahaanayaan hadduu odaga ilmaha dilana walaa qisaasa baynahumaa loo qisaasi maayo oo haddii odaga uu wax dila ilmihiisii lama qisaaso walaa tajuusu mana banaana shahaadatu kullin mid la arka marar furiddi minhumaa wiilkii odagii kamida walilaakhari kii kale u marag furana ma banaanay marka sidaasna waa sidii lagu maamulayay liicaankii marka uu dhammaado yantafi lwaladu ilmihii baa ha reebtoomaya bilicaani bisababi licaan licaan sababtiibuu ku reebtoomaya min asawji odagiibuuna ka reebtoomaya odagii almulaacini ee lacnaday oo falaa yatawaarasa canugiya odaga isdhaxli maayaan walaa yunfiqu odaga biili maayo calayhi waladka korkiisa hayra hayeeshee anahu odaga yucaamilu wuxuu kula dhaqmayaa ilmaha ixtiyaadan dadaal ahaan mucaamalata alibni ilma u dhalay sidiis oo kale oo falaa yadfacu siin maayo ilayhi ilmihii uu anfiyey asakaata siin maayo wayahbud waxaa sugnaanaya almaxramiya baynahu wa bayna awlaadihi isagiiyo ilmihii kale dhexdoodana maxramnimaa sugnaanaysa walaa qisaasa baynahumaa laysuna qisaasi maayo walaa tajuusu mana banaana shahaadatu kullin mid la arka kulligii marag furidii minhumaa labadoodii kamida walilaakhari kii kale u marag furow mid laga aadaya ilmihii wayalxaqu ilmihii wuxuu haleelayaa biummihi habartiibuu haleelayaa wafataniisuhu habartii baa dhaxlaysa wayarihuhaa isna habartii hadday dhimatay isagaa dhaxlaya daliilkii waa liqadaa'i rasuuliillah eebba weyne rasuulkii baa xukumay sala allahu calayhi wasalama fii waladi lmutalaa-inayn laba islacnaday ilmahood ayuu nabiga sidaa ka xukumay wuxuuna xukumay annahu ilmihii inuu yarisu ummahu hooyadii dhaxlaayo oy watarisuhu iyadana dhaxlaysuu xukumay laakiin odagii xiriir iyo waxba lamale waa kala harayo toddoba waxaw idaa kadaba zawju hadduu ninkii beeniyo nafsahu naftiisa fiima bacdu wakhtigaa kadib laxiqa bihi odagii alwaladu baa haleela goordan buu yiri been baan sheegayey ee ilmaha anigaa dhalay hadduu sidaa naftiisa ugu beeniyo ilmihii waa haleelaya idaa kadaba sawju isagiiyo naagtu unbaan dib u kulmaynin isagiiyo ilmahee waa kulmi karaan idaa kadaba zawju hadduu ninkii beeniyo nafsahu uu naftiisa ku beeniyo oo yiha waxaan sheegayo wax kama jiraan fii maa bacdu leecanka hadduu dhammaaday ka gadaal hadduu naftiisii ku beeniyo laxiqa waxaa haleelaya bihi sawjkii alwaladu ilmihii haleelayo meeshaas maadadii lixaad baa ku dhamaatay maadadii toddobaad baa bilaabanaysa maadada toddobaad waxay ku saabsan tahay cidda waxaa loo yaqaan hadday nin iyo naag kala baxaan ama geeri ama nolol ku kala baxaan ama dalaad ama fasakh ama infisaakh hadday ku kala baxaan naagti cidday tirsanaysa ciddada waa iskhilaafaysa marka hore addoon iyo xur ayaa u qaybsamaysaa haddana daatu aqraa naag dhiig ku dhiciya naaguusan dhiig ku dhicin ayay noqonaysaa haddana uurrey iyo golmaran naag uurla naagan uur lahayn mid la arkaba ciddadeeda waa imaan doonta almaaddatu asaabica maaddada toddobaad filcidaadi ciddadii la tirsanayay ciddadaa gudaheedii ayay u maaddo tahay awalan tacriifuhaa tilmaanteeda cidda waxaa la yihaa alciddatu cidda waxaa la yihaa hiya cidda alayaamu maalmo wey allatii maalmo ay tatarabasu korato fiiha ayaanta gudaheeda almaraatu naag baa koranaysa naagtii almufaariqatu ka tagtay bisawjihaa ninkeeda iyadiyo ninkeedii baa isfaaruqay ama geeri bay isku faaruqeeno midna waa dhintay midna waa noli ninkii baa dhintay naagtii waa nool ama dalaaqay isku faaruqeen markaa miday noqotaba muddada ay naagta ayan guursan karin ay weli ku xiriirsan tahay ninkii hore muddadaasaa magaceedii ciddo la yihi tacriifu alciddatu waxaw iyo cidda alayaamu maalmow allatii maalmo ay tatarabasu korato fiiha ayaanta gudaheeda almar'atu naagti almufaariqatu faaruqday lisawjiha ninkeedii ka tagtay muddada ay koratow oo falaa tatasawaju ayan wax guursan karin fiiha muddada gudaheeda walaa tatacarad ayan u banbixi karin lisawaaji guur oo hadday naagi ciddo ku jirto oyn weli ciddaheedii dhammaanin guur lagama soo qaadi karo laakiin markay ciddadii dhammaato markaasaa guur lala soo qaadi kara laba xukmuhaa cidda xukumkeed alciddatu waajibaatun ciddadii waajib wey calaa kulli mufaariqatin naag faaruqday kulligeed korkeeday ku waajib tahay lisawjihaa ninkeedii faaruqday bixayaatin nolol ku faaruqday oo dalaaq iyo wax lamida aw wafaatinkeedii ku faaruqday naag alla naagtii ninkeedii ay kala tageen ciddaa ku waajibtay ilaah baa ku waajibiyey markaa waxay naagaha qaarkood moodaan waxay ninka ku dhaqaalaynaysa ciddada oo hadda yar naagtii intii laga dhintay ninkii uusan ciddaqa ayaan u qaadin asay inay ninkii wax ka halaysay oo kale marna ninkaa waxaan loo dirsanin farageliya oo yihahdo qofkaas miskiin ilmoolay ah weeye waxbay ciddana ii qaadin markaasay tiri odagaygiibaa ciddadii iga cafiyey wuxuu cafin kariya sheekabuu ku leeyahay ma sababta waxaa weeye intuu nool yahay isagaa daba kolkuu dhintana muxuu cafina waa dhammaatay arrinta ciddadaanna wafaadka geeriday ka waajibtaa kolkaas tadakhul uu ku leeyahay male marka ciddadii xukunkeedii waa kana xukmu xukmulcidda ciddadii xukunkeeda alciddatu ciddadii waajibatun waajibay naagta ku tahay calaa kulli mufaariqatin naag faaruqday kulligeed korkeeday ku waajibtay bisawjihaa ninkeedii faaruqday bixayaatin nolol talaaqoo kale u aw wafaatin geeri daliilkii waa kan liqowlillaahi eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahay uu eebba yiri waalmudallaqaatu naagihii la furay yatarabasna ha korteen bianfusihinna nafafyaalkooda gur iyo shukaansi bay ka koranayaan halaathata quruu'in daahiryaal saddexa saddexaad intay ku dhacdo ay qabaysato ayay naagtaa koranaysa kolkaa waa inay naagtu uurnamale haddii la furay lagamana dhimanin haddii laga dhintay waa iman doontaa arbacata ashhur wa cashran bay noqon doontaa hadday uur leedahayna waa iman doontaa wawulaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunay noqon doontaa naagtaan la sheegay waa naag aan laga dhimayne la furay uurna aan lahaynee golmarana addoonna aan ahayn ee xur a daatu aqraanos dhiig ku dhaco lama rabo qof ahaysoon quusatay iyo ilmo yunan dhiig wakhtigiisii gaarin kuwaas waa iman doonaa wallaahi yaisna min almaciidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhunna halaathatu ashhur kuwa saddex biloodun laakiin saddex bar waxaa la yihi shuruudaaso dhan meesha ku jira walmudallaqaatu naagihii la furay yatarabasna ha korteen bianfusihinna nafafyaalkooda halaathata quru-in qur'igaas ma duhurgiiba kuma qabaysi waa la tirinaya asay culammada u badan tahay ase waa dhibaata farqi weyn uma dhaxeeyo kolkaa labadaba waa lagu sheegay salaatata quru'in intay saddex goor daahirsatay sugaysaa wa qowlihi eebba weyne qowlkiisa ciddadii inay waajib tahay buu u daliil yahay waaladiina raggiyo yutawafawna la oobsaday oo minkum idinka idinka mida kagadaal wayadaruuna ka tegay aswaaja naaga ay qabeen yatarabasna naagihii ha korteen bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashurin bilayaal afara iyo wa cashran toban habeen intaasay koranaysaa taa iyadana amareebo wey waaladiina haweenka yutawafawna waaladiina ragga yutawafawna la oobsaday oo minkum idinka idinka wayadaruuna aswaajan haween ka tegey yatarabasna haweenkii ha korteen bianfusihiina nafafyaalkooda arbacata ashurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen ila almutallaqa naagtii la fulan ciddo lahayn ma ahaane qabla dukhuul u galmoosho horteed la furay biha iyada loo galmooday naagtaa waa la mehriyey iyadiiyo ninkii isma arag wax naaganimo dhaqan ma dhex marin kadib buu dalaaq yimid meeshaas ciddo ma jirto yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati suma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min cidda tactaduunaha naagtaas maanta haddii la furo isla way aroosi kartaa haddana naag la furay asaan lala kulmi cidda male ila almudallaqatu tii la furay maahaane qabla dukhuuli intaan loo galmoon bihaa iyada la furay fa inahaa naagtaan la furay iyadoon loo galmoon laa ciddata calayha ciddo korkeed ma aha kamaa laa sadaaqa laha siday meherna u lahayn haddaan kolkii hore meher loo sheegin oy mufawado ahaydu ama haddii meher loo sheegay wixii loo sheegay barkii bay leedahay wainamaa lahaa naagtaa waxay leedahay almutca faramaris bay leedaho amba bixin iyo baabuur saarid halahaasay leedahay haddaan korkeediina la taabanin kolkii horena nikaax marka la meerinayey aa wax meera carabka loogu qabanin carabka haddii lagu qabto wixii carabka lagu qabtay barkiisay leedahay fa nisu maa faradu wainamaa laha almutca amba bixin bay leedahay daliilkii liqowlihi tacaala eebaweyne hadalkiisa u daliila yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo idaa nakactum haddaad mehersataan almu'minaat gabdhihii eebba rumeeyey uma meherkii ka gadaa allaqtumuuhunna aada gabdhihii furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan la kulmin ka hor famaa lakum idinma sugnaanin calayhinna korkooda min ciddatin cidda kuma lihidin ay cidda tirsadaan kuma lihidine famajicuuhuna ambabixiya wasarixuuhuna toosiya saraaxan toosin jamiile wanaagsan xikmatuha ciddada naagaha la kor saaray baa murti ku jirta murtidii balara xikmatuha murtida ciddada ku jirta min alxikmati waxaa ka mida murti fii mashruuciyati alcidda ciddadii jidaynta la jideeyey gudaheeda xikmada ku jirta waxaa ka mid a maayeri arrinkan soo socda kow icdaau zawji ninkii naagtan qabee furaa waxaa la siinayaa fursata rujuuci laabasho jaaniskeed ilaa mudallaqatihi naagtuu furay uu u laabto biduuni kulfatin mashaqo la-aan waase in kaana talaaqu hadduu yahay rajciyan dalqadii koobaad oo markan iyuu furay waa rajci dalqad labaaduu furay weli waa rajci marka hadduu dalaaqa rajci yahay ninkiiba waxaa la siinaya fursad intuu ku fukuro markuu fikiro caradii dhaafto hadduu rabana naagtii uu soo ceshado haddii kalena uu iska daayo ximada waa ku jirta iqdaau zawji ninkii siintiisii fursata rujuuci laabasho jaaniskeed la siiya nafiskeed ilaa mudallaqatihi naagtuu furay uu laabto biduuni kulfatin mashaqo la-aan hase in kaana dalaaqu dalaaqaas wuu furay hadduu yahay jazciyan mid laysku noqon karo laba murtida labaad ee ku jirtaa waxa weeye macrifatu baraa'ati raxim ilmagaleenka ebernimadiisa aqoonsigeedii wey oo naagtatan haddii ninkii hore furay nin labaad bay guursan doontaa ee labada nin dhexdooda in la ogaado caloosheeda awlaad inayan ku jirin iyo in kale hadday awlaad ku jirto ma guursan karto ajaluhunna ajaluhuna ayadacna xamlahuna kolkaa macrifatu baraa'ati raxmi ilma galeenka ebernimadiisa aqoonsigeediina waa ku jirto kolkaana waa muxaafadatan ilaalino calal ansaafi abtiryaalkaa la ilaalinayo naagtaanina waa waa guursaday caloosheediina ilmaa ku jira ilmaha ma ninkii horaale ma ninkii dambaale loo kaadiyo saddex dhibaad hadday ku dhacdo naagtu markaa waa guursan kartaa muxaafadatan ilaalin cala alansaabi nasabyaan korkood baa la ilaalinaya min alikhtilaadi isku dardaran baa laga ilaalinaya saddex waxaa wey mushaarakatu zawja naagtiibaa ka qeyb galaysa fii muwaasaati ahli zawji ninka ka dhintay dadkoodii ayay dhibaatadii la wadaagaysaa oo reerkii ninkii ka dhintay waa walwalsan yihiin marka ninkii shalay hadduu dhintay caawa iska aroosto xoogaa qalbi xumo ayaa u imaanaysa reerkii kolkaa badan balan ha la wadaagta reerkii walwafaa u oofin lisawji ninkii ka dhintayna xaqiisi ha u oofiso in kaanat ilcidatu ciddadu hadday tahay ciddada wafaatihu saddex aymaan ku jirta saddex waxaa weeye mushaarakatu sawjati naagta la wadaagideeda ka qeybgelideeda fii muwaasaati ahli sawji ninka dadkoodii bay xariirinaysa iyo walfaa oofin ay lisawji ninkii u oofiso in kaanat ciddatu hadda ciddata wafaad lahay arbaca waxa wey ciddadii baa intaasoo nooc ah bal intaay ciddadu noocyaal tahay arag aad bay u fara badantay afar anwaacuhaa anwaacun cidda ciddada noocyaalkeeda alciddatu anwaacun ciddadii noocyaal kala duwow wahiya kow ciddatulmutallaqa naag la furay ciddadeed allatii naagta taxiilu caada u timaad wahiya ciddadaas halaathata quruu'in saddex dhiig oo ku dhacday ka qabaysato wey fii qowlihi tacaalaa baana u daliil taa waa midii koobaad ciddatulmutallaqa naag la furay ciddadeed allatii naagta taxilu aadoota wahya ciddadaasna halaathatu quruu'in dhiigyaala saddex awa liqowlihi tacaalaa baa u daliila waalmudallaqaatu naagihii la furay yatarabasnaha korteena bianfusihiina nafafyaalkooda halaathatu quruu'in daahiryaala saddexa fa idaa tuliqat ilmara naag haddii la furo fii tuhrin iyadoo daahiroon la taabanin oo dalaaqii sunniga ah haddii la furo huma ka gadaal xaadad ay cadooto huma ka gadaal cadadaas ay dahurad qabaysato huma mar kale ay xaadad haddana caadooto huma dahurad mar saddexaad ay daahir gasho huma xaadad xaydkaa saddexaad markay gashay faidaa tahurad goortay daahir noqotaa inqadad ciddatuhaa ciddadeedii markaasay go-aysaa wain qulnaa haddaan dhahno almuraadu ulajeedada min aliqraa aqra'da halaathata quru'in layihi wain qulnaa haddaan dhahno almuraadu ulajeedada min alaqraa'i looga muraad aladhaaru waa daahirnimada kamaa huwa ra'yu ljamhuur waa siday culammada u badan tahay saasaa loo tirinayo fa inahaa naagti tanqadii ciddatuhaa ciddadeeda waxay ku giyi bidukhuulihaa gelitaankay gashay fi lxaydati thaalitha xaada saddexaad ay gashay maca mulaaxada iyadoo la fiirinayo annahaa naagti low tulliqad haddii la furay fii xaydin wa dalaaqi xaaraamta ahaa iyadoo caado qabta haddii la furay laa yuctabaru lahaa xayda xaydka loo tirin maayo tuctadu biha loo xisaabi maayo haadaa warkaynu sheegnayna binisbati lilxura naagta gobtee madaxa bannaan ama alamatu addoontii lalahaa fa ciddadeeda qur'aani laba daahir wey faqad oo keliya liqowlihi tacaa liqowlihi hadalkii nabigaa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi dalaaquulama addoon dalaaqeed tatliiqataani laba dalqadood wa ciddatuhaa ciddada loo tirinayaana xaylataani laba caadawe marka ciddadii koobaad waa tan ciddadii labaad waa tan laba ciddatulmutallaqa naag la furay ciddade allatii naagta laa taxiidu aan caada u iman labay ku suura gasha ama waa yeelo konton jir wey wakhtigii dhibaatay dhaaftay ama waa gabar yar oo toban jira oon weliba dhibaat u imanin labadaa miday noqotaba saddex bilood baa loo tirinaa ciddatulmutallaqa naag la furay ciddadeed allatii naagta an laa taxiidu caadoonin maxay la caadoon weyday likibari sinihaa da-deedii baa dhaaftay caadadii aw siqarihii ama da baa yar weli uma iman hiya ciddadii talaatatu ashurin bilayaal saddexa wey liqowlihi waxuu daliila eebba weyne hadalkii tacaalaa korhay eebba yihi wallah inaagihii yaisna quustay min almaxiidi caadiya xaydka quustay oo min nisaa'ikum idinka haweenkiina kamida ah, in irtabtum haddaad shakisaan fa ciddatuhunna ciddadoodii halaathatu ashhurin bilayaal saddex awd walaa ii naagihii an lam yaxidna aada u iman labadaba ciddadoodu saddex bilood walaa ii haweenkii yaisna quusteenoo min almaxiid caada ka quusteenoo min nisaa'ikum haweenkiina ka mida in irtabtum haddaad shakisaan fa ciddatuhunna iyaga ciddada halaathatu ashhurin waa bilayaal saddexa walaa-i kuwa an lam yaxidna weligoodba u imaanay yaryarkaa iyaguna facidatuuna halaathatu ashur hadaa lilxura naagtii xurta ahaydu walilamati addoontii waxay leedahay shahraani laba bilood laa keyr wax kale ma jiraan ciddada saddexaad waa tan iyaduna waa naag uurlaw tani farqi male hadday xur tahay iyo hadday ama tahay toona uur mar hadday leedahay haddii laga dhintiyo haddii la fura toona uurma hadday mar leedahay inay dhasho wey kolka niyada sidaas ciidada loo tirsanayana inay dheeraato inay gaabato labadaba waa la arka iyadoo shinkeedii dhammaaday sagaal bilood baa u dhammaatay haddii laga dhintay ama la furay habeenka hadday dhasho ciddeedii waa u dhammaatay bilcagsi iyadoo markaa urkeedu bilow yahay haddii la furay ama laga dhintayna sagaal bilood bay ciddadii ku jiidanaysaa kolka tii la furay iyo tii laga dhintay tii xur iyo tii addoona farqimada ciddatulmutallaqa naag la furay ciddadeed alxaamile ee uur lahay wahya ciddadaasna wadxukaamile xamliha uurka waxaa ugu jira dhammaantii inay bannaanka keento kolkuu cadyeer madaxa soo dhiidada inay ciddadii dhammaatay maaha wahiyo wadcu kaamili xamlihaa uurkeeda dhammaantii inay dejisay dhashowi xoratan hadday tahay ow amatan hadday tahay liqowlihi tacaalana waa u daliil wowlaatulaxmaali uurka naagaha u saaxiiba ajaluhunna madasha loo qaban ciddadooda ayaa lacna inay dejiyaan xamlahunna uurka caloshay ku wadan ayadaana marka camimaysa wawlaatulaxmaali uurka kuwuu saaxiibka ahaa ajaluhunna madashooda ayaa lacna waa inay dejiyaan xamlahunna caloosha waxay kudaan afar ciddatulmutalaqa naag la furay ciddadeedu allatii naagta taxiidu asal waa xayli jirtay wanqataca xayduhaa xaylkeediibaa hadda go-ay lisababin liayli sabab sabab daraaddeed buu la go-ay macruufin la yaqaan sababka aw gayri macruufin ama lamaba yaqaan fain kaana hadduu yahay inqitaacu xaydihaa xeelteeda go-itaankiisa lisababin hadduu yahay macruufin la yaqaan wadaalika sababka macruufka ah ka rilaaci nuujintii way haweenku intay irmaan yihiin caado uma timaado aw maradlin jiro xun ku dhacday caadadii baa ka guurtay fa inahaa naagtaas caadadeedii cilada wain taala zamanu walow taala zamanu waktiga baa ku dheeraadow naagtan dhigaa ku dhici jiray sababna yaqaanuu uga joogsaday sababkii intuu ka zuulo caadiina ay soo noqoto ay ka gadaal caadadii tirsato ay noqonaysaa ciddatulmutalaqa naag la furay ciddadeed allatii naagtii taxiidu dhibaatowta oy caadada u timaadiya dhibaataysa laakiin wanqadaca xayduhaa xaydkeedii uu go-ay lisababin cilo darteed macruufin la aw kayri macruufin aan la kasay labadaa waa la kala fiirina fain kaana inqitaacu xayliha xaylkeeda gu-itaankiisa hadduu yahay lisababin darteed macruufin la kaso wadaalika ka ridaaci nuugmadii wey aw maralin jiradii wey fa inahaa naagtaa tantadiru waa sugi cawdata alxayli xaylka soo noqoshadiisiiyay sugi ka gadaal watactadu waa cidda tirsani bihi bilxayliyay ku cidda tirsani wain taala zamanu walow taala zamanu wakhtigaba ha dheeraado ee wain kaana hadduu yahay goytaanku dhiigga go-ay lisababin hadduu yahay hayri daahirin anan muuqan lama yaqaan wuxuu u go-ay ictadad bisanatin sanay tirsanaysa ciddadii sanadkiia waxaa loo qaybinayaa saddexdii biloodoo ciddadaay ahaan jirtay iyo sagaal biloodoo uurka uu ahaan jiray isu geyn sanad wey wain kaana hadduu yahay go-itaanka xaydka lisababin sabab darteed hayri daahirin an muuqan ictadad waxay ku cidda tirsan bisanatin laba iyo toban bilood kabil kabil ay ku cidda tirsani tiscatu ashhurin sagaal bilood waa muddatu lxamli intii uur la wadi jiray wey sagaalkii bilood wax dhasha lama haayo wa halaathatu ashhurin saddex biloodna lilcidda ciddadii bay u sugnaatay waalamatu addoontii tactadu waa ciddo tirsani bixada cashara shahran koob iyo toban bilooday tirsani liqadaa'i cumar cumar ibni alkhadaab baa xukumay bi haadaa arrinkaas bayna alansaari waalmuhaajiriin asxaabtoo kulansan uu saas xukumay walam yunkirhu mana inkirin munkirun wax wax ka sheegayna male saasaa wax lagu wadaago shan naagtii laga dhintay ciddatulmutawafaa tii la oofsaday ciddadeeda canhaa xaggeeda sawjuha ninkoodii laga oofsaday wahya ciddadaas naagta laga dhintay lilxurati naagtii xurahay arbacatu ashhurin waxashran afar bilood iyo toban habeen welilamati addoontiina shahraan laba bilood iyo wakhamsu layaaliya xebeennashana wey daliilkii waa liqowlihi tacaala eebba weyne qowlkiisa uu yihi waaladiina ragga yutawafawna la oofsado minkum idinka idinka mida oo wayadaruuna ka tageen aswaajan rag yatarabasna ha korteen bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashurin bilayaal afara iyo cashirin toban habeen naagtii laga dhintayna waata ciddatulmutawafa canhaa sawjuha naagta ninkeeda xaggeedii laga oobsaday ciddadeedii waxya lilxura naagta xura arbacata ashuri wa cashran afar bilood iyo toban weli amatii addoontiina shahraani wa khamsu layaaliyow liqowlihi tacaala baa u daliila waaladiina yutawafawna minkum ragga idinka mid ee la oobsaday wayadaruuna aswaajan haweenka tegay yatarabasna haweenkii ha korteen bianfusihinna nafafyaalkooda arbacata ashurin bilayaal afara iyo ashar iyo toban habeenku lix waxa wey ciddatulmustaxaada naag dhaxankeeda buusan joogsiyaa qoorino dhiiggeedii unbaa iska soconaya midaasee ciddadeedii la yeelaya ciddatulmustaxaada tii la shugay ciddadeedii wahiya mustaxaada waxaa la yiha allatii naagta laa yufaariquha damu dhiiggaba uusan faaruqaynin hadiya ka jeer waa ka socda fa idaa kaana damuha haddii dhiigga ka socda uu noqdo yatayamasu mid ka soocan cinda milistixaada caadadii iyo istixaadadii hadday kala soocan yihiin aw kaanad lahaa caada hadday caada lahaan jirtay ay tacriifuhaa taqaan goortay u timaad iyo muddaday hayso yay labadiiba taqaan fa inahaa naagtaasi oo istixaadadiiyo caadadii waa kala soocan yihiin oo kolba dhiig midab gaar laa ama waxay xusuusan tahay muddadayu imaan jirtay iyo muddaduu hayn jiray fa innahaa tactadu bilaqra' qur-iyaalay taas tirsani wain kaana damuha hadduuse dhiiggeeda yahay hayra mumayizin mumayaz mid la soocay keyrkii walaa caadata lahaana ayan lahayn ka mubtadiatinbaw tii markaas ku bilaabanaysay in horeba ugu dhici jirin taasi ictadad waxay ciddo tirsani bilashuri bilayaal halaathata ashurin bay tirsan kalahaysati tii quusatay la mid tahay wasakiirati tii yareeday ka mid tahay wahada alxukmu maqiisun xukumkan waa la qiyaastay calaa xukmiha iyada xukunkeedii mustaxaadadii fii salaati salaada markaan soo maraynay siday mustaxaada u tukato ayaynu soo sharaxnay kolka haddana cidda tirsigii xaggii baa laga qiyaas qaadanaya tii la shubay ciddadeedii wahiya alatii ilnaagu mustaxaadata la yida laa yufaariquha damu dhiiggaba asan ka tegaynin fa idaa kaana damuha haddii dhiiggeedii uu noqdo yatamayazu mid soocan can damin istixaado shubanka dhiiggiisii hadduu ka soocan yahay midab iyo shir wuxuu uga soocan yahayba aw kaanad hadday u ahaatay lahaa iyada caadatana u ahaatay ay tacriifuhaa garanayso fa tactadu waa bilaqraa'i qoriyaal bay ku tirsataa wain kaana damuha haddiise dhiigeedii yahay hayra mumayas midaan la soocin walaa caadata lahaana ayan lahayn ka mubtadi'atin bawa tii hadda caada ku bilaabanaysay ictadad waacidda tirsata bilashuri bilayaal halaathata ashurin bilayaal saddexa sida kala haysatay tii quusatay ee ayisada ahayd wasagiirati tii yaray wahada alxukmu xukunkan maqiisun waa la qiyaas qaatay calaa xukmiha mustaxaadna xukunkeed baa laga qiyaas qaatay fi salaati xukmaydu toddoba naag ninkeedii umaqay meel lagu sheegana la waayey koboo ku dhibcay ninkan waa la waayey akhriyo adduun meeluu jiro ninkii lama haayo maqduuculkhabaruu noqday afar sanay u kaadini oo ka bilaabata markuu warkiisii go-ay afar sanoo ka bilaabato markuu warkiisii ku ay sugi kolkaas kadib ay afar bilood iyo toban habeen tirsani waa la aroosaa ka bacdi ka gadaal hadduu yimaado ninkii horaa qaba hadduu uma baahni yihaahdana keeda dambe nikaaxiisiyuu ku qaba hadduu yihaha naagtaydii waa rabaana ninkii horay u noqoni haddii ay kulmeen ninkii dambiya iyada ciddatu dalaaqay tirsani haddii iyagoon kulmin alla keenayna habeenkaasba waa la aqalgalayaa kolka masaladan waana taabanaysa dadkii baa firdhay waa la wadala'yahay in badana meelay ku dambeeyeen lala'yahay masaladan waa u baahnay toddoba waxaa wey ciddatuman naag ciddadeedii wey haaba uu ka maqnaaday canaa xaggeeda sawjuha ninkeediyaa ka lumay walam yucraf lamana oga masiiratuhu aayatiinkiisii lama oga meel uu ku dambeeyey aakhiri adduun meelu jira lama oga min xayaati nolol hadduu masiirkiisii yahay aw mowtin hadduu geeri yahay ninkaas maqduuculkhabaraa la yidha mafquudna waa la yidhaa waa la waayey waxaa ictibaarka la yeelanaya markii ugu dambeysay meeshuu joogay maxay ma meel nabadgelye lay ahayd mase meel waxay ahayd la isku laynaayo iyadana ictibaar bay leedahay fa innahaa naagta ninkeedii warkiisii la waayey tantadiru waxay koranaysaa arbaca sanawaa afar sanay sugi min yowmi inqitaaci khabarihi warkiisa maalinkii ugu dambeysay laga bilaabo ilaa haddii war laga hayey oo taleefon loo diri jiray ama cajal iyo warqadaan la gaarsiin jiray isna waa kasoo jawaabi jiray kaas waa la ogyahay ee marka warkiisii uu go-e u dambeysay laga bilaabo afar sanay sugi suma ka gadaal afartii hadday dhammaatana tacdadu waa cidda tirsani ciddata wafaatin geeri ciddadeeday tirsani waxay arbacata ashurin wa cashara muddadiiyay tirsanaysaa hoos waxoogaa buu ka dhammaystiray oo wuxuu leeyahay cusmaan iyo cali baa arrinkaas xukumay shan intaa ciddadii baa ku dhammaatay arrin muhimaa ah bilaabanayso waxa weeye waxa la yidhaha tadaakhululcidda ciddadii baa isdhex galaysa qofka iyadoo ciddo ku jirtay ayaa iddo kale ka kor timid markay qofkii laba idda ku kulmaan qaacidada waxaa weeye guud ahaan labada idda tii dheh ayaa loo tirina tii labada cidda yarna tii kaley guda gelaysaa tadaakhulu ciddatayn aan la yihi kolka suurooyin badan ay leedahay isaga afar suuro kuu sheegi doon shan waxaa wey tadaakhulu lciday ciddooyinka oo isdhexgala wey qad tatadaakhalu inay isdhex laga yaaba alcidadu ciddadii inay isdhexgasho wadaalika goortay laba cidi isdhexgeli fii maa yeli arrinkan soo socda ka waxaa wey mudallaqatu naagaa la furay dalaaqa furitaanaa la furay rajciyan noqosho loo nisbeeyey hal dalaaquu ku deeyey rajciyu ku lahaa marka intayn ciddadii dhammaanin uu rajactu dhihi karay isagoo rajciyadii aan weli dhihin laakiin ay muddadeedii taagan tahay ayuu maata mutalliquhaa ninkii wax rajcaysan lahaabaa dhintay adnaa ciddatiha ciddadii hore iyadoo ku jirta ayuu ninkii dhintay awal ciddatu dalaaq rajixa ayay tirsanaysay haddana ciddatulwafaa iyo geeri baa timid laba cidda a isgashay kolkaa matii hore dalaaqa yay dhammaystirani mase tan dambee geerida midaan dambee geeriday tirsani dalaaqa iddadiisiyaa soo guuri waxay u guuri wafaadkii kolkaa afar bilood iyo toban habeen ay tirsanaysaa mithaal waa kaas mudallaqatu naag la furay dalaaqan furitaan rajciyan ceshina loo nisbeeyey wamaata mudalliquhaa ninkii furay ka gadaal dhintay athnaa'a ciddatiha ciddeedii dhexdhexaadeedii fa inahaa naag ciddadaas tantaqilu waa guuri min ciddati talaaq furid ciddadeeday ka guuri furitaan ciddadiisay ka guuri ilaa ciddati lwafaa geeri ciddadeeday u guuri oo fatactadu waxay naagtaas cidda tirsani arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen min yowmi wafaati mutaliqihaa ka furay geeridiisa maalintay dhexdaa laga bilaaba lianna rajciyata naagtii noqosho lagu leeyahay laha xukmu zawja naag la qaba xukum qabta bikhilaafi ilbaa khilaafsan oo naag saddex goor la furay ee dalqadii u dambaysay lagu daayey oo ciddatu baa-in ku jirta hadduu ninkii dhinto shaqo kuma le ilaa rajiya kama dhaxayso ciddadeedii unbay dhammaysanaysaa bikhilaafi ilbaa khilaafsan oo falaa tantaqilu ciddatuha ciddadeedii guuri mayso id irajciyatu naagtaa noqoshada lagu leeyahay waarisatu ninkii hadduu dhintan waa dhexlaysaa walbaa-inu naagta dalaada saddexaad la furay laa irsa laha dhexluma sunaanigu markaas laba cido isgashay wey mar labaad waa tana mudallaqatu naag la furay ictadad cidda tirsanaysay bilxayla caada ku cidda tirsanaysay faxaadad waxay caadootay xaylatan mid keliyeeta aw xaylatayni labo intaas hadday joogto mid iyo laba u dhiman tahay huma ayisad waa quusatay min alxayliyay ka quusatay fa inahaa ciddadaasna tantaqilu waa guuri naagtaas ila alictidaadi cidda tirsi bay u guuri bilashhuri bila lagu ciddi tirsado oo fataxtadu talaadata ashhur iyadoo naagtaa wax ku dambeeya baa la furay markay hal dhibaad u timid wax dambaa la waayey kolkaa waa ka guuraysaa xaylkii iyo aqraadii waxay u guuraysaa ciddadii ashurka ahayd wallaahi isnay gashay mudallaqatu naag la furay ictadad ciddo tirsatay bilxayli dhibaad ku ciddo tirsatay faxaalad dhibaadootay caadootay xaylatan aw xaylatay mid ama laba dhibaaday keentay suma ayisad waa quusatay min alxayliyay ka quusatay fa innahaa naagtaasi tantaqilu waa wareegi ila alictidaadi cidda tirsi ay u wareegi bilashhuri lagu cidda tirsado fatactadu waxay cidda tirsani talaadata ashhurin bilayaal saddexa suura saddexaadna waata mutalaqatu naag la furay sagiiratan yar lam taxid bacdu weligeed caada aynu imaanin aw kabiiratu naag weyn caaishatun ka quusatay caado ictadad ku cidda bilashhuri bilayaal falamaa madaa hadduu tegay shahrun aw shahraan bil ama laba min ciddatihaa ciddadeedii ay ra-ati dam duqdiina caadaa u timid gabadhiina caadaa u timid fa innahaa ciddadaas tantaqilu waa guuri min alictidaadi tirsasho bilashuri bilayaal la tirsado ay ka guuri ila alictidaadi tirsashay u guuri bilxaydii la tirsado haadaa arrinkaas fiimaa idaa lam tatim hadday dhammaystirmin wey alciddatu ciddadii bilashhuri bilayaa la tirsanaayey waa haddayn dhammaanin ama idaa tamat ilciddatu saddexdii bilood hadday u dhammaatay huma jaaha alxaydu saddex bilood kadib uu yimid falaa cibrata bihi dhiiggaas dan lagamale asagaa iska yimid ciddadii oo dhammaatuu yimid warkiisa laguma jiro maxaa jira id ciddatuha naagtan ciddadeedii qadintaadu waa dhammaatay kadib dhiig yimidna macnamada suura waxaa wey mudallaqatun naag la furay sharacad guda gashay fi lciddati cidda tirsi bilashuri bilayaal aw ilaqraa'i dhiigyaal wa ahnaa'a daalika intay arrintii ku jirtayna dahara lahaa xamlun uray bixisay naagtii fa innahaa naagtaasi tantaqilu waa guuri ila alictidaadi tirsasho biwadci alxamli uurkii dejintiisii la tirsado ay u wareegi xayd iyo bilaba waa ka wareegi mudallaqatu naag la furo sharcad guda gashay fii ciddati cidda tirsi bilashuri bilayaal lagu cidda tirsado aw ilaqraa'i dhiigyaal lagu ciddi tirsado wa athnaa'a daalik arrintii oo dhexda ku jirta oy ciddadii u socotana dahara lahaa xamlun uuraad bixisay naagtii fa inahaa tantaqilu waa guuri ila alictidaadi tirsi biwadci ilxamli murtajintiisa la tirsado daliilkii liqowlihi tacaala eebba weyne hadalkiisa u daliila wawlaatulaxmaa uurka kuwii saaxiibaha ajaluhunna madashooda ayalacna inay dejiyaan xamlahunna uurkoodii tambiihaan kolkaa laba arrimood oo waaweyn oo laysku baraarujinayaa jirta oo ciddadii raacaysa tambiihaani laba baraarujinoodu baraarujinta koobaad waxaw fil istibraac hubi naagtii la hubiyo inay uur leedahay iyo in kale yajibu waxaa waajiba calaa man nin korkii ku waajiba malaka amatan addoon milkiyey yuuda-u midluhaa iyadoo kale loo galmoon karo muslim iyo gaala loo dagaalamay muslimkii baa adkaaday addoon baad heshay addoonta waa qof kuusa oo nin iska xajin karta kolkaas waxaa wey subxaad gacanta ku dhigtay oo meelaan la tegin iska hubi qofka inay ilmi islaameed wada iyo inay urmaran tahay horta iska hubi yajibu waxaa waajiba calaa man nin korkiisku waajiba malaka hantay ama tan addoonuu hantay ama suuquu ka soo gatay ama adoogiisuu ka dhaxlay ama dagaalkiibuu ka helay gacantiisay gashay yuuda-u loo taga midluha iyadoo kale biayi wajhin sidii uu ku hanto oo min awjuhilmilki xelashada wejiyaalkeedii waxaa kaas ku waajiba allaa yataaca taas inuusan u galmoonin xataa yastabriyaha ilaa uu ka hubiyo in kaana taxiidu qof cada u timaad hadday tahay fabixayda wax yar hal cadaa la sugaaya wain kaanad xaamilan uur hadday leedahayna fabiwadi biwadi xamlihaa intay ka dhashay u kaadi wain kaanad hadday tahay laa taxiidu midan cada u imanayn lisikarin waa yar tahay aw likabarin waaba dhaaftay fa bimuddatin qadaraad sugin u yataakadu adkaado macaha muddada maceeda min cadami alxamli uur inayan lahayn daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa tuutacu lama watiyo xaamilu naag uur leh xataa tadaca ilaa ay ka dhasho walaa kayru xaamilin midaan uur lahayna haddaad milkisid lama watiyo xataa taxiida xayda ilaa hal caday ka keenta wey kamaa yajibu siduu u waajibay calaa man nin korkii naag wadiad la wadiyey min alxaraa'iri ka mida naagtu xur bay ahay bishubhatin ninbaa ku khaldamay aw qasbin ama waa la kufsaday aw zinan ama iyadaaba dhiibatay waxaa waajib noqonaysa an tastabriha inay isubiso bihalaathati aqra' mar inay saddex dhiig ku dhacdo in kaana taxiidu hadday midxayl keeni karta ta aw bihalaathati ashurin in lam takun taxiidu haddaan xayl ka imanayn wa biwadci lxamli uur dejintiisii in kaanad xaamilan hadday uray tahay daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama ku yihi man qofka ah yu'minu mid rumeeye bilaahi eebbaweyne iyo walyowmi maalin alaakhiri dambaysay falaa yasqi yuusan waraabinin maa'ahu biyihiisa walada hayrihi ilma uusan dhalin yuusan biyo ka kor shubin wa qowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama laa tasqi ha waraabinin maa-aka shahwadaada sarca kayrika abuur adan lahayn shahwadaada ha ku waraabinin ayaa u daliilo kolka kaas waa tambiiha koobaad tambiiha labaad wuxuu ku saabsan yahay ixdaadki fii xidaadi isbasaasintii naagaha laga dhintay ay isbasaasinayeen marka hore bal tacriifkiisaa dhegeysta alixdaad waxaa la yihaa huwa ijtinaabu lmuctada naagta ciddo tirsanaysa ka dheeraashadeeda ay ma wax ka dheeraato yadcuu u yeerayo ilaa jimaacihaa in intay qabaysato oo cadanato oo indhakuulato oo cilaamato oo dhar fiican qaadato oo oy daabxiidato waxa unba iska ilaalinaysa naag nin kaadaysa oo inay shabikada ku rita rabta waxay samayso unba iska ilaalinaysa meeshaa marka waxaad ogaatay ixdaadku dhar gaaroo loo soo gadayaa mal oo marka naagaha soomaaliya laga dhinto ay maryacad soo goosan jireen la dhihi jiray kafantaha looga gooyo jinni ku xaqsi weydiin maaha wax u dirsadayna lama maradeedii bay qabaysa marya cadcad ma jiraan intaasayna iska ilaalin xadgudub badan baa la samayn jiray waxaa lihi jiray qofka markay asay wado yaan lala hadlin sariirteeda lagu fariisanin gambarkeeda loo dhowaanin bakeerigeeda lagu cabin arwo alaabtii asayleeda kooleera inay qabta ka sidii wuxuu daacun ku dhacay yaa la weelduwi jiray waxaas ma jiraan dadkeeday ka mid tahay ixdaajkuna mufriyadaha iyo dahabka iyo cadarka iyo xariirtiin baa la iska ilaalinaya darkeeda kaley qabaysa waa qabaysanaysa madaxa la angejiyaa qofka oo kolkaa say qabto ha u dhowaanin suba marka saliidan macsarada ama midaan saytuunka ama sixinkii ee xoolaha madaxa kumaysato waxaynu iska ilaalina keliyeed saliiddaan la wanwanaajiyo la udgiyo madaxa naagaa loogu talagalay waxoogaa shiirka udgoon way ilaa qallajintay madaxeeda qallajinayso wax u dareymada maxaa jira waxaan waa noloshii baadkiiyo biyo ay lamid yihiin qofkan hadday awalba ahaan jirtay dadka subakiiyo waxaas yaqaan asay madaxii subki weydo hadday indhi iyo dhagaha beesho yiyaa ka mas-uula indhihi dhagahama hadday beesho baadka la iyo biyihii lamid yihiin qofkii wax subkani laakiin sumagaan udug iyo riic la ay ku subkanaysa fi lixdaadi isbasaasinti alixdaadu isbasaasin waxaa la yihaa huwa ijtinaabu lmuctadati tii cidda tirsanaysay dheeraashadeedii wey maa wax ay ka dheeraato yadcuu u yeera ilaa jimaaciha iyada u tegideeda aw yuraqibu xiise geliyo dadka fi nadari dhowrid gudaheed ilayha iyadii la dhowro min asiinati isqurxina waatiibi is-udgina wataxsiini iswanaajina wafa yajibu waxaa waajiba cala almutawafaati in la obsaday korkeeda ku waajiba canha xaggeeda sawjuha ninkeedii laga obsaday an tuxida inay isbasaasiiso muddata ciddatiha ciddadeedii muddadeedii falaa talbasu xiran mayso jamiilan wax qurux badan walaa tatakhallabu cilaaman mayso bixinaa in cilaan walaa tagtaxilu indha kuulan mayso walaa tamasu tiiba gudeeg taaban mayso walaa talbasu xuliyan billad iyo jawaariya daab xihan mayso liqowlihi baa u daliil nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi laa yaxilu ma banaana limra'atin qof haweena tu'minu rumaysay bilaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysay an tuxidda inay isbasaasiso fowqa halaatiin fowqa halaathati ayaam maalmo saddex wax ka badan ilaa calaa sawjin nin qaba hadday isu basaasinaysa maahee arbacata ashuri wa cashran ninkana afar bilood toban habeen waliqowli ummi cadiyana waa u daliil radia allaahu canha ilaah raalli ummi cadiyaa ka noqdo waxay tihi kunnaa waxaan ahaan jirnay haweenkii asxaabta wey nunha inna laga reebo an inaan isbasaasino calaa mayitin mid dhintay dartiisa fowqa halaati layaal saddex habeen wax ka badan ilaa calaa sawjin ninba inuu yahay ku qaboo dhintay arbacata ashhurin bilayaal afara iyo wa cashan toban habeen walaa nagtaxilu ma aanan indha kuulan jirin walaa nalbasu ma aanan xilan jirin thawban maro masbuuqan riinji la la qurxiyey ilaa thawba casabin egland mara yaman lagu sameeyo waxoogaa diila ma ali taas waa qaadan jirnay kamaa yajibu siduu u waajibay cala almuctadati naagta ciddo tirsanaysay korkeeda allaa takhruja inayan bixin min beytiha aqalkii ninka uga dhintay waa inayan ka bixin wain kharajad hadday baxdo lixaajatin liajli xaaja muraad daraaddeed hadday u baxdana oo ay intay jiratay soo daweynayso ama suuqa ka soo adeeganayso ama wax u shaqaynayo male xoogaabay soo meel maraysay haddana lazimahaa markaas waxaa ku waajiba allaa tabiita duur inayan baryin ilaa fii beytiha aqalkeeday soo baryaysaa alladii aqalka tuufiya canha sawjuha ninkeedii looga oofsaday wahiya iyadoo bihi aqalka ku sugan biqowlihi hadalkii nebiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya liman qof sa-aladhu nabiga weydiisatay ninkii baa ka dhintay gurigay ku noolayd baa ka xumaaday guri kale ma tegi kara guriga hadduu dumaayo ama halad aad uga cabsanayso ama tuugyo wax lamida wixii naftaada khatar geliyey ma ahee si kale loogama wareegi karo liman naag sa-aladhu weydiisatay an tataxawala inay ka wareegto aqalkii ay ku cido tirsanaysay ee ninka uga dhintay ilaa beyti ahliha adoogeediiyo habarteed gurigooda inay ku cido tirsato bay nabiga ka bariday bacda wafaati sawjiha ninkeeda hadduu geeriyooday ka gadaan ayuu nabiga umku sii joog yidhi fii beytaki aqalkaaga joog aladii aqalka ataaki fiihi uu kuugu yimid aqalka nacyu sawjaki ninkaaga geeridiisii aqalkii uu kugu yimid aqalkaasaad joogaysa ee ka bix buu nabiga ku yidhi idan naag aqalkay ku cidda tirsanaysay ma dhaafi karto wuxuu nabiga ku cadeeyey xataa yabluqa alkitaabu ilaa wixii eebba waajibiyo ciddadiia waa arbacata ashurin wa cashrantii wey xataa yabluqa alkitaabu ay ilmaktuubu kii xag eebba laga dhigay intuu ka gaaro ajalahu madalkiisa wey qaalat waxay tidhi kolkii sidaa nabiga uu ugu diiday ayay tidhi waxay ku cidda tirsatay gurigeed qaalad waxay tidhi factadad waa cidda tirsatay fiihi aqalkii gudihiisa ayay ku cidda tirsatay arbacata ashhurin bilayaal afara iyo wa cashran toban habeeday tirsatay afar bilood iyo toban habeed ay ka gadaal tirsatay wallaahu aclam